war waxaan afka qalaadna lagu dhaha traitor mise khayr wadan adduunka uu dhici jiray markasta uu dhici jiray khayr wadanna si u dambeyn jiray waa un iska garanayaa un wadaniyintuna un iska celin jiray dagaalka adduunka koowaad bay dhici jirtay un maaragtay niman ingiriis oo wadankooda deekhayaanan jarmalka la shaqeeyaa niman jarmal mid kasta khayr wadan wuu jiri jiray markasta marka khayr-wadaniinta soomaalida aad bay ugu fara badan yihiin madaxnimana way sheegtaan ummadda soomaalida inay ka tashtaan loo bahay waxa inkaasoo kale midda kaleo aniga kuu sheegayo ma aha kelid noqon doonta wax qabiil iyo astaan astaantaada way fara badan tahay qabiil baa tahay oo soomaali baa tahay hal qabiil baa tahay hal luqad leh hal feature leh hal dhaqan leh hal diin leh diintaadana sidasi lamid ah ayaa maaragtay loo looguso loogu soo dagaalamaya حتى markay gobol gobolkan waxaan hagaajiyaan telefishinada farada badan oo hadda naso wax kastoo dhanbo waxaa ka muuqataa nidaam maaragtay culimo soo baxayso maaragtay ilaahayna looga codsan lahaa wanaagana loo sameyn lahaa masku xidhnaan lahaa bal fiiri midka kilirka shanaad oo etoobiya ka soo baxa waa mid dhaanta la macneeyey oo loogu talagalay in sidii xabashidii iyo tigreeda u ciyaari jireen oo kale in lagu soo dhexdaro ee afar iyo labaatanka saac ka socota icaankaas xataa diinta looma ogolo waxa weeyaan xagga ninka markuu khamrigana caba salaadana aysan tukanaynin markaas weli promotion iyo maaragtay shaqada kor loo qaada ee shaqo fiican loo siinaya dhegeysanaya waa laga ilaalinaya maxay sababooyinkan wanaagsan oo dhan marka waa wax diini ah waa wax dad ahaan ah, waa wax hadda ka hor dhacday ilan haddaad fiiriso aan kuu sheegay walaala waa kuu sheegay taariikhda etoobiya aad baan anigu akhiiru darsi oromada dadka hadda gabresalaas iyo waxaasxayla waxaas jubileeyah oo dhanba oromay ahayd magacyadiibaa laga qaatay qoysnimadooda iyo qarannimadoodii baa la baadiyey qiimahoodii baa la baadiyey marka waxaan kutusi doonaa rag madaxay oo maxay yahay baarlamaanka ku jira culamaa diina marka dambana fajigi meel la fadhiyo cabiyaan ila diinta in laga dhexbaxa yaa waxyaabaha lagugu dilayo ay kamid yihiin marka eh, khatartan waa khatar aada u ballaaran eh, dad hata haddii maaragtay maanta la yidhaahdo etoobiya ha lagu biiro beri dhaqankaada iyo nidaamkaada iyo noloshaada lagu dayn karo ma aha meesha u socon garanayaan luqadda way baaba'aysaa maxaana lagu wada hadli doonaa uramada fanaanay ku hadaysa eh, afartii waa lagu qasbayaa soomaalida baa nin kastoo dhan baa lagu anfacay beedideeda markii weeyaan dhaqan hadda maanta bilaabeen macmeel la samayn jiray yohanes la samayn jiray gawadhood maxay ahayd xaylasalaas ilaa iyo mangiska xaylamariya ilaa iyo kii hadda meesha ka tegay oo dhan dadkan waa dad samajig dhaqankoodii baa saa ahaa muddo dheer bay waxay soo wadeen welina inay ka salgaaraan way rabaan inay hawsha idlayaan oo soomaalida idlaqaan adigana markaad intaa guursanayso malii maanta marka wax kasta dadka soomaali hadday soomaalinimo doonaya in ay maaragtay la ilaaliyo ku dhicin